التي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطرا بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiin babeelwalba ببالو joogtaan جوكتا إنسي aad نومق ليسان halkan waa idaacadda islaamiga alhijrateyn waa maalin maysniina taarikhdan ku astaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol labayo afartanka hijriya kuna beegan dhanka kale lixda bisha sebtembar labada kun iyo labaatanka waxaa si toosa ah inoogala socon kartaan baraha aynu ku leenahay facebooka iyo telegramka barnaamijka toddobaadka idaacadda islaamiga alhijrateyn waxaad ku dhegaysan doontaan tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga isbuucii naga tegay iyo tafaasiisha qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee isbuuciina soo dhaafay dhacay sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu hayaa maqaal qiimo badan oo la magacbaxay maxaynu u dagaalamaynaa تحني حيسها لها اسم قيبتي سيشني توبنات أياد برنامج كودي سندونتان وحاسلو كلا كمرنين ميشا برنامج كي فلاقين تتضبات كي أراد ريس تياشا سوصارها برنامج كو ولال كندبهان لدهين تبرنامج كو حق لغيب غان دون ولال ذك الله أبو بكر أبو قصورة إي عبد ستار دينك فرسمد وحي نقص عيدة فرسميقان كي إذا عدى وولال كنداحت فجرت سماهم اسكبت الدمعهم شتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتف بالقنا والسيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم isuusoo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horayna markaana xubintii wararka dowladda islaamiga isbuucee naga tegey waxaa la diyaara walaalkeen abu qaswara وجحور القضاة ما بقى منكنا غير كر الأبات رصاصك فتى فتى كيف أرضى المقام السلام السلام يا صحاف الفراق يا صحاف الفراق كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب صلت قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحافي dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka dowladda islaamiga ee isbuucaynu soo دافني weerarada ay dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii naga tegay ayaa kor u dhaafay siddeetan weerar sidoo kale khasaaraha dhaawacay midka dhimasho ee gaaray gaaladii murtadiinta ayaa isna sare u kacay kaa uu gaaray in ka badan laba boqol oo xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiyey lix iyo konton gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtadiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucanka mid koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiinta fuliyeen siddeed iyo konton weerar oo ay waxyeelo dhimashii dhaawac isugu jirta ka soo gaarta boqol toddobaiyo toban xubnood oo murtadiin ah waxaa kaalinta labaad ka galay weeraradan wilaayada shaam iyagoona fuliyey toban weerar oo ay waxyeelo dhimashii dhaawac isugu jirta ka soo gaarta labayo labaatan ka mid a ah ciidamada nusayriyaday kuwa biika kayda wilaayada sayna ayaa iyagana fuliyey lix weerar oo ay dhimashiii dhaawac ku noqdeen shan iyo toban ka mid a ciidamada dalka masar wilaayada galbeedka afrika ayaa iyagana fuliyey shan weerar oo ay shan iyo soddon ka mid a ciidamada nigeria kuwa jaad ay waxyeelo dhimashii dhaawac isugu jirta ka soo gaartay wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay sagaal xubnood oo ka mid a ciidamada saliibiyiinta kongo ay dhimashii dhaawac ku noqdeen wilaayada khuraasaan ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay waxyeelo dhimashii dhaawac isugu jirta ka soo gaartay shan xubnood oo ka mid a ciidamada waddanka afghanistan ugu dambeenna wilaayada bariga aasiya ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo uu ku dhintay hal xubin oo ka mid a ah ciidamada waddankaasi filibiin haatan dhegaystayaal aynu isdul taagno midii laba ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee warkeena wilaayada ciraaq oo isbuucan dharbaaxo culus gaarsiisay raafidada iyo murtadiinta dalkaasi ciraaq wilaayada ciraaq waxay isbuuca martigelisay weeraro ballaaran kuwa oo ka dhan ahaa raafidada iyo murtadiinta dalkaasi ciraaq ku dhowaad boqol iyo labaatan xubnood ayaa waxay hal dhimashay dhaawac ku noqday weeraradaasi ay mujaahidiinta isbuuci tegay ay ka fuliyeen wilaayada ciraaq oo ay ka mid ahaayeen saraakiil caan ah oo ka mida ciidamada raafidada dalka ciraaq gobolka diyaale ee wilaayada ciraaq ayay isbuuca mujaahidiinta ka fuliyeen weeraro aad u xooggan kuwa oo lagu bartilmaamaysanaya xarumaha iyo gaadiidka raafidada mushrikiinta ah ku dhowaad soddon xubnood oo ka mida ah ciidamada dalka ciraaq iyo maleeshiyaadka xashdiga ayaa dhimashay dhaawac ku noqday weerarada diyaala waxaana ka mid ah saraakiisha ay mujaahidiinta jahannamo u direen ninka lagu magacaabo caamid alkhasraji kaa oo haysta guutada madaafiicda xashdiga diyaala waxaana toogasho ku dilay mid ka mid ah shiishyahanada dowladda islaamiga xilli uu raafidigan ku sugnaa deegaan u dhow mandiqada khaaniqiin ee gobolka diyaala waxayna sidoo kale mujaahidiinta ku burburiyeen howlgalladii diyaala saddex iyo toban ka mid a gaadiidka cadowga dhanka kale mujaahidiinta ayaa gobolka al ambaar ka fuliyey weeraro la mid ah kuwa diyaala iyagoo qaraxyo iyo weeraro la egta saldhig ay degnaayeen ciidamada milatariga iyo kuwa booliiska dalka ciraaq waxaana weerarada dhimashadii dhaawac ku noqday afar iyo labaatan ka mid ah murtadiinta sidoo kalena mujaahidiinta ayaa burburiyey lix ka mid ahaa gaadiidka ay lahaayeen raafidada gobollada salaaxuddiin bakdaad junuub karkuug ayaa iyagayna weerar dhiigbixin ahaa kala duldhacay murtadiinta iyo raafidada dalkaasi ciraaq kuwa oo dhaliya khasaarad baaxad leh oo isugu jira naf iyo maalba weerarada sidoo kale waxaa ka mid ahaa laba gaari oo istishaadiye ah kuwa oo lagu weeraray xerooyin ay degnaayeen raafidada iyagoo ku kala yaala gobollada karkuug iyo al ambaar ee dalka ciraaq weeraradan dhaliya dhimashadii dhaawac ku dhowaad boqol iyo labaatan ka mida ah murtadiinta iyo sidoo kale burburka ku dhowaad soddon gaari oo ay lahaayeen mushrikiinta raafidada iyo murtadiinta ahlu sunnaha ayaa ka dhigan rogaalo celin xoogan ay mujaahidiinta ku dhabar jebinayaan isbahaysiga gaalada ee ku sugan dhulka ciraaq ugu dambeynna wilaayada saynaa mujaahidiinta dowladda islaamiga ee wilaayada saynaa ayaa isbuucan burburiyo taangiyo ay lahaayeen ciidamada dalka masar iyagoo sidoo kale shan iyo toban ka mid ee ah ciidamada siisi dhaawac ay dhimasho u geystay weeraradan ay mujaahidiinta fuliyeen ayaa ka kala dhacay deegaanada biirulcabdi iyo sheekh suweed ee gobolka saynaa waxaana ay mujaahidiinta weerar istishhaadi ah la eegteen goob ay ku kulansanaayeen ciidamo ka tirsan kuwa murtadiinta siisi waxaana halkaa ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac iyo burburka cagaf cagaf ay wateen dhanka kale mujaahidiinta ayaa qaraxyo miinaha ku burburiyey ka mid ah taangiyada ciidamada masar iyo labo kaleo ah nuuca loo yaqaan hamarka kuwa oo weeraro lagula eegtay deegaanada u dhow biirul cabdi iyo magaalada sheekh zuweed dhegaystayaal halka ayaynu ku soo afmeeraynaa wararka dowladda islaamiga ee suguucaynu soo dhaafnay السلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سلط قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أرضا في وجوه القلوب قد رضوا بي وفعال يهود وزعيم كفر ورئيس زحود ماعز وبقر تحت ذويها جنود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام سوف أرضى الظما وسقيع الشتاء ويسير الكلى وعكير الهوى هكذا لم نشأ عيشة للهنا في ظلال الملا كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست أفضل في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى منك نام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام جزاك الله خير كاسوح ورالكنا ابو قصوره ان لا سوسين يا حبنتي وراركا مركان دغيستيال ان كو ريجو ولالكنا ابو بكر انه سو جيدي مقال حيسله ولا مغعب حيم حين ودغالمينا مقالكا waxaa laga soo turjumay wargeyska naba ee dawladda islaamiga kasoo baxa hadaba يسوع عن عاديكم لاجل عقيده ولكي تحكم بالكتاب الدار براء منكم يا مجوس وقتلكم فرض وتاج كرامه وفخار ان تبارك بايعنا على الموت الذي تخشونه ويحبه الأبرار ولقد رأيتم بأسنا في داركم من قبل تشهد فرقة ومطار ولقد رأينا كيف أن جنودكم إذ ما تقحم جيشنا فرار إنا عقرنا خيلنا وغمادنا قد كسر مشركين تيا قالبا أولا لدى قالما ليه وحي كمتها tahay arrimaha lagu waajib yeelay muslimiinta kuwa ugu mudan meel walba iyo wakhti walba allah subxaanahu watacaala wuxuu ruuxa u istaagaa cibaadadiisa u yaboohay ajir weyn iyo abaalmarin wanaagsan laakiin waxaa daruuri ah in qof walba ay u ogaado in ajirkaasi faraha badan uusan nasiib u lahayn inuu helo ilaa ruuxii dagaalkiisa uu ku khutamo kelimadda allah koryeelideeda mooyaane sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan u ah qofka muslimka ee jihaadka doonayo inuu ogaado ujeedooyinka iyo asbaabaha loo jideeyey jihaadka kuwaasoo laga doonayo qof walba oo mujaahid ah inuu ku saleeyo camalkiisa jihaadiga ah haddaba waxaynu qormadan soo socota ku tibaaxi doonaa ujeeddooyinka loo jideeyey jihaadka ee iyaga la'aantooda uusan qofka noqon karin mujaahid allah dartiisa u jihaadaya ujeeddooyinkaasi waxaa ka mid ah kow u hoggaansanka iyo raacitaanka amarka allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay كتب عليكم القتال أو معناه دون خنيو وحال إذن كواجب يلي الدقال سيدو كلا الله سبحانه وتعالى وحو آياتك الكويري انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culusba oo xoolihiina iyo naftiinnaba u hora ilaahay jidkiisa nabigeenna sala allahu calayhi wasallam wuxuu xadiid ay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen ku yidhi waxaa la ii faray inaan la diro dadkoo idil ilaa ay qirayaan allah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooyaane sidoo kalena maxamed uu rasuulka alla yahay kadibna ay salaadda ogaan zakadana ay bixiyaan ujeedka labaad ee jihaadka loo jideeyey waa kudayashada nebigeenna sala allahu calayhi wasallam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ibnu kathiir wuxuu ku fasiray aayaddan inay asal weyn u tahay kudayashada nebiga sala allahu calayhi wasallam loogu daydo hadalladiisa afcaashiisa iyo guud ahaan noloshiisa oo idil sidaa daraaddeed ayuu allah dadka amray inay dagaalkii axsaab nebiga ugu daydaan jihaadka jilib xirnaanshaha sabarka iyo la sabartanka cadowga haddaba iyadoo halkaa laga duulayay wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidu muslim warinayo ku yidhi allaha nafsadda maxamed ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartaye haddii aanan muslimiinta culeys ugu baqi lahayn kama hari lahayn weligee horin ku duulaysa ilaahay jidkiisa لكن مهلي كري يعود أن دتك دمان تدو حمباره يجون ما أودي كران إني بحان وينك هنا يان إني قد بنعان وأيدولان كإن راعي ويان وحن كود رتي الله نفسد محمد يجعنتي سكوجرته وحن جعلان إن جدك الله كودولو ولا يدلو كدبنا أن دولو ولا يدلو كدبنا أن دولو ولا يدلو قدر كسد إلو إيه جد يجهاتك إيه وفاف أنت توحيد كبر احترن يباب أنت شركك الله سبحانه وتعالى وحيري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله imaamu tabari waxa uu ku fasiray aayaddan la dagaalama gaalada iyo mushrikiinta idinla dagaalamaysa ilaa fidno laga waayo fidnadaas oo loola jeedo shirki dagaalkana sii wada ilaa laga caabudo cid aan allah ahayn ayna baaba'ayaan cibaadooyinka kale nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa lay soo saaray saacadda qiyaamo agteeda waxaana layla soo saaray seef ilaa allaha keligiisa laga caabudo iyadoo cibaadadiisa aan lagu dhihin shirki qodobka afaraad waa oogidda sharciga allah iyo fulinta xuduudiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay aladiina in مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور kuwa haddaynu dhulka ku awoodsiino salaadda ooga sakadana la yimaada wanaaggana fara xumahana reeba rasuulku sala allaahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hal xad oo dhulka dushiisa lagu fuliyo ayaa dadka ugu khayr badan inay roobaystaan afartan maalmood sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu xadiid kale ku yidhi qofkii u dagaalama koryeelidda kelimadda ilaahay kaas unbaa ku taagan waddada allah imaamu qurdubi wuxuu jumlada kelimatullah ku macneeyey diinta islaamka qodobka shanaad ee loo jideeyo jihaadka waa difaacidda diinta nafta cirdiga iyo maalka nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa u yimid nin oo wuxuu weydiiyey bal kabar nebi allow haddii nin uu doono inuu hantideeda iga qaato nebiga wuxuu ku yidhi ha siinin kadibna ninkii baa yidhi bal ka waran hadduu ila dagaalamo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay la dagaalan ninkii waxa uu yidhi bal ka waran hadduu idilo waxaa lagu yidhi shahiid baa noqonaysaa sidoo kale wuxuu xadiid kale nebiga sala allahu caleyhi wasallam ku yidhi ruuxii difaacidda hantidiisa loo dilo waa shahiid ruuxii difaacidda naftiisa loo dilo waa shahiid ruuxii difaacidda diintiisa loo dilo waa shahiid ruuxii difaacidda reerkiisa loo dilo waa shahiid qodobka lixaad waa argagixgelinta gaallada iyo murtadiinta iyo sidoo kale gumaadkooda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaab xataa وإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق هذا كوى قالوا بي لكل انتان لقمها كجرا كدبنا مركات سيدرون اقما دان حرقها كوات كيا sidoo kale aayad kale wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku yidhi waacidduu lahum ma staطactum min quwatin wamin ribaati اlkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa kufaartii quraysh ugu hanjabay isagoo ku argagax gelinaya hadalkan قريشي الله نفتي ذي جعنتي سكوجر تيان كدرتي وحنيدن لا يمد جورع قضب كتضبات دفعنتي يا حكمين تكون مفسدين تأه الله سبحانه وتعالى وحجري ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين حدوسا الله دتك قاركود قارك كلكود دفعن لهين لولك وفسهادي لها سدوك الآيات وحو الله جل جلاله كله حي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض kuwa la dagaalamaya allah iyo rasuulkiisa dhulkana u soconaya inay fasaadiyaan abaalkoodu wax kale ma ahan in la laayo ama la salbiyo amaba gacmahooda iyo lugahooda isdhaaf loo jaro ama la fiijiyo mooyaane qodobka siddeedaad wuxuu noqonayaa u gargaaridda kuwa la dulaysanaya iyo soo furashada maxaabiista muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wmaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi wlmustadcafiina min alrijaali wاnnisaai wlwil الولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا maxaydan ugu dagaalamaynin jidka allah iyo uhiilinta kuwa la daciifsanaya ee rag iyo dumar iyo carruurba leh kuwaasoo odhanaya rabbiyo naga saar dadkan dhulkeeda ayna dulminayaan nooga soo saar xaggaaga mid noo garbiya oo noo hiiliya rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid bukhaari ku sugan ku yidhi fukkul caani soo furta kan xabsiga ku jira qodobka sagaalaad waa difaacidda sharafka nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi ddunyaa waalaakhirah وأعد لهم عذابا مهينا kuwa dhibaya allah iyo rasuulkiisa waxaa laga fogeeyey naxariista adduunye iyo aakhiraba wuxuu allah u diyaariyey cadaab aad u daran markii gaalkii la odhan jiray kacab ibnul ashraf laga kari waayey aflagaadada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebiga saxaabadiisa ku yidhi waryaa yaa u banbaxaya kacab wuxuu caddaystay dhibidda allah iyo rasuulkiisa waxaa isla markiiba kacay saxaabigii la odhan jiray maxamed ibnu maslama allaha ka raali noqday oo yidhi rasuul allow miyaad jeceshahay inaan soo dilo wuxuu rasuulka ku jawaabay haa kadibna saxaabigii ayaa u tagay gaalkii qoortana ka soo gooyey xadiidkan waxaa isku waafaqay bukhaari iyo muslim sidoo kale waxaa jira xadiid uu warinayo cali radiallahu canhu wuxuu yidhi naag yahuudiyada ah ayaa waxay caayi jirtay kuna xadgudbi jirtay cirdiga nebiga sala allahu caleyhi wasallam kadibna nin saxaabadii rasuulka ka mid a ah ayaa ceeji nafta ku celiyey ilaa ay ruuq baxdo sidoo kale wuxuu ibnu cabbaas warinayaa allaha ka raalli noqdee in saxaabi kale oo indhoola ah uu naag wiil uu dhashay kaga taagi waayay aflagaadeynta nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa markii dambe uu soo qaatay seef gaaban kadibna uu caloosha kaga muday kuna taagsaday ilaa ay ka bakhtisay nebiguna markii uu maqlay dilka naagtaasi wuxuu saxaabadiisa ku yidhi hooyay ogaada waxaan markhaati ka ahay inuu dhiiggeedu bannaan yahay daadintiisa qodobka tobanaad ee ka mid ah asbaabaha jihaadka loo waajib yeelay wuxuu noqonayaa in la dalbo ajirka faraha badan ee allah subxaanahu wa tacaala u yaboohay mujaahidiinta ku dagaalamaysa jidkiisa wuxuu allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن dalika alfawsu alcadiim kuwa iimaanka laga helayo ma idin tusaa beeca mushtar idinka badbaadiya cadaab aad u daran waxaad rumaynaysaan allah iyo rasuulkiisa kadibna waxaad ku jihaadaysaan jidka allah idinkoo bixinaya hantidiina hurayana naftiina taasi waxay idin tahay khayr waa haddaad garasho leedihiin wuxuu allah idin dhaafayaa dembi waxaad gasheen oo idil wuxuuna idin gelinayaa janooyin ay hoos durdurayaan webiyo iyo guryo aad u wanaagsan oo ku dhex yaala barwaaqadaas waaraysa arrinkaasna waa liibaan midda ugu weyn nebigan sala calayhi wasallam wasalam wuxa uu ku yidhi xadiid ay soo saareen bukhaari iyo muslim hal maalin oo lagu jilib xirnaado jidka allah wuxuu ka qayr badan yahay adduunye iyo wixii dusheeda ah meel u la dhigo oo jannada ka mid ahna waxay ka qayr badan tahay adduunka iyo waxa dusheeda ahaaday sidoo kale kalihitaanka uu ruuxa allaha dartiisa ku baxo ama rawixitaanka ayaa ka qayr badan adduunye iyo waxa dusheeda ah sidoo kale wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam leeyahay mujaahidka allaha dartiisa u baxa wuxuu la mid yahay sida ruux sooman salaadna u taagan markuu qur-aanka akhrinayo macnihiisa dhuuxaya ruuxaas inkastoo aan daalaynin salaaddii soonkana aan joojinaynin ilaa uu mujaahidka ka soo noqdo qodobka kow iyo tobanaad waa raadinta shahaadada oo ah halka ugu sarraysa ee la raadiyo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata بل أحياء عند ربهم يرزقون waxaa u malaynina kuwa allaah dartiisa loo dilay inay dhinteen kuwaasi way nool yihiin waxaana lagu quudinayaa rabbigooda agtiisa sidoo kale wuxuu allah aayad kale ku yidhi wladiina qutiluu fii sabiili illahi falan yudila acmaalahum سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم آيات كلا وحو الله كليه حي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم rasuulkana sala allaahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi ruuxa shahiidka ah wuxuu ilaahay agtiisa ku leeyahay toddoba shay marka koowaad waxaa dembigiisa oo idin lagu dhaafaa dhibicda ugu horraysa ee dhiiggiisa waxaa la tusinayaa booska uu jannada ka degi lahaa waxaa loogu labisayaa labiska iimaanka waxaa loo guurinayaa labayo toddobaatan ka mid a ah dumarka jannada waxaa laga badbaadinayaa cadaabulqabriga waxaa la ammaangelinayaa maalinta argagaxa waa qiyaamahe waxaa madaxa loo surayaa taajka xasiloonnida taajkaasoo kuulaha lagu xardhay mid ka mid ah ka khayr badan tahay adduunye iyo wixii dhex yaala yeela ugu dambayntii wuxuu sabab u noqonayaa toddobaatan ka mid a ah ehelkiisa inay jannada galaan xadiid kale wuxuu nebiga tilmaamayaa sala allahu calayhi wasallam inuusan jirin qof jannada galay oo jecel in adduunka loo soo celiyo isagoo aan wax dheef adduunyo ku qabin ilaa shahiidka mooyaane keliya adduunka in loo celiyo u jeclaan lahaa si loo soo dilo toban jeer maadaama uu indhihiisa ku arkayo fadliga iyo karaameynta uu helayo shahiidka قدب كلا بي تمنات وكفغان شها عقابك كي ميد جهادك قد بدعاء الدنيا درتيت الله سبحانه وتعالى وحى القرآن كيس كويري قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين هدي أبياشينا عرورتينا ولالهينا حاسسكينا iyo qaraabadiina ama xoolo aad milkiseen iyo ganacsi aad ka baqaysaan inuu baaba'o iyo guryo aad ku raalli tihiin laydinkaga jecel badan yahay allah iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiililah suga ilaa uu idinkaga yimaado ciqaabka allah ilaahayna ma hanuuniyo kuwa faasiqiinta ah nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka aan duulaan tegin ama mid duulaya aan qalabaynin amaba mid duulaya reerkiisa qeyr aan ugu dabamartinin wuxuu allah ku asiibaa musiibo maalinta qiyaamo horteeda sidoo kale waxaa nebiga sala allahu calayhi wasallam laga wariyey inuu Yuri haddaad ribada ku kala ganacsataan xoolahana ku mashquushaan beerahana ku raalli noqotaan jihaadkana ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku salidayaa duli aan la idinka dulqaadin ilaa aad u soo laabanaysaan diintiinna weli waxaynu ku guda jirnaa dhegaystayaal asbaabaha iyo ujeeddooyinka loo waajib yeelay jihaadka iyo waxyaabaha uu dagaalka ku noqonayo mid allah dartiisa ah qodobka saddex iyo tobanaad ee aynu u jihaadayno waa inaan ka badbaadno cadaabta uu allah u diyaariyey kuwa jihaadka ka fadhiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون way farxeen kuwii nebiga ka haray ee karaadsaday inay jihaadaan bixiyaanna hantidooda iyo naftooda kuwaasi waxay dadkii jihaadka u baxay ku dhaheen ha ku bixina kuleelkan waxaa lagu yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa naarta jahannamo ayaa ka kuleel badan haddii aad wax fahmaysaan sidoo kale wuxuu allah subxaanahu wa tacaala aayad kale ku yidhi ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shay'a والله على كل شيء قدير haddaad jihaadka u bixi weysaan allah wuu idin cadaabayaa cadaab aad u daran wuuna idinka beddel qaadanayaa dad kale ayuuna kaysanayaa oo u jihaada waxbana u dhibi maysaan allahna wax walba waa mid awooda nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkaan duulin ama aan naftiisa duulaan ugu sheekaynin kadibna sidaa ku dhinta wuxuu la dhintay qayb ka mid a ah munaafiqnimada qodobka afar iyo tobanaad waa la dagaalanka murtadiinta awood ku diiday hirgelinta qaar ka mid ah umuuraha diinta waxaana loola dirirayaa si diintaoo idin loo hirgeliyo ayadoon waxba laga tegaynin allah subxaanahu wataala تعالى وحو يري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله la dagaalama ilaa shirki iyo gaalnimo la waayo diinta oo dhanna uu allah yeelanayo abuubakar asidiiq radiallahu canhu wuxuu yidhi wallaahi waan la dagaalami doonaa cid walba oo kala saarta salaada iyo sakada wallaahi hadday ii diidaan dabar ay nebiga sala allahu calayhi wasallam siin jireen waxaan kula dagaalami doonaa diiditaankaas ay ii diideen shaykhul ibnu taymiya wuxuu kitaabkiisa alfataawulkubra ku yidhi waxay culimmada muslimiinta isku waafaqeen in kooxda xoog ku diida mid ka mid ah waajibaadka islaamka ee waaweyn lala dagaalamayo dagaalkooduna uu waajib yahay hadday doon doonaan ha ku dhawaaqaan kelimada tawxiidka waa lala dagaalamayaa hadday diidaan salaada ama sakada ama soonka bisha ramadaan ama xajka ama kitaabka ilaahay oo laisku xukumo ama ay banaystaan xumaha sida qamriga zinada ribada ama ay diidaan la dagaalanka gaalada arrimahaas iyo kuwa la midka ee waaweyn haddii ay awood ku diidaan waa lala dagaalamayaa ilaa ay uga hoggaansamayaan qodobka shan iyo tobanaad aynu u jihaadayno waa fadayxaynta munaafiqiinta si ay u kala baxaan iyaga iyo mu'miniinta dhabta ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu suuradda alcimraan ku yidhi فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين hadduu jihaadka idinka soo gaaray dhib ogaada gaaladana dhibkaasi mid la mida ah ayaa haysta taasina waa maalmaha adduunyadan wareegtada ku ah dadka dhexdooda wuxuuna allah u sameeyey si loo ogaado kuwa sida dhabtaa u rumeeyey uuna intaa kadib uga doorto shuhado allah ma jeclo kuwa daalimiinta ah sidoo kale waxaa jihaadka loo jideeyey in lagu kala saaro kuwa allah sida dhabta ah u rumeeyey iyo kuwa gaalada ah ma waxaad moodeen in jannada aad iska gelaysaan idinku aan la kala ogaanin allahna uusan ogaanin kuwa sabray taabiciga weyne saciid ibnu jabeer allah ka raal noqde waxa u weydiiyey ibnu cabbaas radiallaahu canhu suuradda atowba markaas buu ibnu cabbaas ku jawaabay waa suuraddii munaafiqiinta fadeexaysay kama suulin inay soo degayaan aayadahaasi ilaa ay maleeyeen inaan laga tegi doonin mid walbo iyaga ka mid ah qodobka lix iyo tobanaad waa la dagaalanka buuqaadda ku baxay dowladda islaamka iyo imaamka muslimiinta ilaa ay soo laabanayaan imaam muslim wuxuu wariyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qofkii imaam la beeco gala oo gacantiisa iyo qalbigiisa u dhiiba ha u hoggaansamo amarkiisa intuu awoodi karo haddii uu yimaado mid kale kale oo la loolamaya madaxa ka gooya ugu dambayntii qodobka toddobiyo tobanaad wuxuu noqonayaa aynu u jihaadayno kasbashada hantida gaalada ama aan ku helayno qaniimo ama fayga waxa loo yaqaano allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacadakum allahu maqaanima kaiiratan ta'khuduunaha facajala lakum haadihi wakafa aydiya annaasi cankum wuxuu allah idin yaboohay qaniimooyin aad u fara badan taasoo aad qaadanaysaan aayad kale wuxuu الله كله يحي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا waxaad quudataan wixii aad soo qaniimaysateen iyadoo xalaal wanaagsan idiin ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi risqigayga iyo wax aan quudanayo waxaa laga yeelay warankayga hoostiisa sidoo kale wuxuu xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ku yidhi waxaa lee siiyey shan aan nebi iga horraysay la siinin shantaasi waxaa ka mid ahaa waxaa la ii xalaaleeyey qaniimada cid iga horraysayna looma xalaalaynin waxaan allah weydiisanaynaa inuu acmaasheen naga aqbalo uuna naga dhigo kuwa ku jihaada jidkiisa waxaan sidoo kale weydiisanaynaa inuu naga raalli noqdo دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في أجفانه حتى تسيل من الدم الأنهار والله لا نرضى بغير فنائكم يا مشركين بأنكم كفار أو دون دين الله نهلك كلنا إن القعود عن القتال لعار السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار aad baad u mahadsantahay walaalkeen abuubakar dhegaystayaal waxaa isla soo gaarnay bartamihii barnaamijkeena toddobaadka ee idaacadda islaamiga ala jirateen haatanna aynu idiin sii deyno qaybtii shan iyo tobanaad ee taxniic xiisaha lahaa ee muhaabir oo allaaba uu idiin soo jeediyo anigoo ah walaalkiin dhiblaawe فيلتصقوا وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز dhegeystayaal kusoo dhowaada qaybtii shan iyo tobanaad ee muthaabir waxay inoo joogtay qaybtii hore ee al-shabaab oo ku fashilmay dhagartii ay maleegayeen ciidamadii ay u soo direen bariga soomaaliyana waxay ku halaagsameen gacanta murtadiinta puntland aynu bal halkaa ka sii wadno kadib baxsadkii ciidamadii al-shabaab ee ka badbaaday xasuuqii garacad garaaca suud ayaa waxa ay gaareen magaalo xeebeedka ay kasoo abaabuleen shirqoolka waa waxaradheere eh ciidamadan oo jab iyo niyad xumo la soo laabtay ayaa loo qaaday koonfurta soomaaliya waxayna ay sii degeen tuulada lagu magacaabo mukayle oo ku taala gobolka hiiraan waxaana halkaa kusoo booqday saraakiil sarsare oo ka mid ah murtadiinta al-shabaab waxaana ka mid ahaa raggii kusoo booqday tuuladaas hogaamiyihii ciidamada murtadiinta al-shabaab ee halaagsamay waa yuusuf xaaji eh kaa oo ay weeliyaan murtadiinta kale ah yuusuf cali ugaas macalim janow iyo afhayeenka ciidamada al-shabaab oo abumuscabe raggan ayaa loosoo soo darisay ay niyadda ugu dhisaan ciidamadan sida darqi a kaga soo badbaaday xasuuqii ku dhacay saaxiibadooda waxayna ay niyadda ugu dhiseen ciidamadan inay ku rogaal celin doonaan dhulkaasi oo ay isku dayo kala wadaan waxaana raggii kasoo badbaaday xasuuqa loo kala diray xaafadahooda iyagoo lagula ballamay inaysan wax macluumaad ah ka bixin dagaalka iyo xasuuqii ka dhacay meesha sheekadii shirqoolka ahayd ee al-shabaab bila soo agaasimayeen halkaa ay kusoo afxirantay waxaana dhammaan juuqda gabay murtadiintii u hadli jirtay al-shabaab iyagoo garan waaya wax ay ku tilmaamaan dharbaaxada ku dhacday ciidamadooda iyo sidoo kale iyagoo kolkii horeba ku talagelaya in bixitaanka ciidamada dhacdadan aan la ogaanin ilaa laga iclaamay inay soo khaarijeen sheekh cabdulqaadir muumin iyo raggii garab taagnaa lana shaaciyo in la dabar jaray mashruucii dowladda islaamiga ee gudaha soomaaliya laakiin dhowr isbuuc oo aamusnaan ah kadib waxaa hadlay afhayeenka al-shabaab murtadka lagu magacaabo cali dheere ka uu ku tilmaamay xasuuqi ciidamadooda haleelay inuu ahaa mid ay ku faafinayeen shareecada islaamka ayna ku doonayeen in dhulka puntland ay ku gaarsiiyaan towxiidka iyo jihaadka riwaayaddaas oo aan ka gedmin inta badan ciidamada al-shabaab iyo dadka hoos joogaba waxaana xusid mudan in al-shabaab dagaalka ay ku waayeen saraakiil ciidan kuwa caafimaad iyo sharciyiin ay ku tashanayeen iyo sidoo kale odayaalay ay ugu talagaleen inay weji u ahaadaan ciidamadan boqolaalka ah kuwa uu qaarkood ku halaagsamay dagaalkii dhacay kuwana ay gacanta kusoo dhigeen murtadiinta waxaana ka mid ahaa murtadiintii ugu caansanaa ee ku halaagsamay dagaalkaasi laba ka mid ah sharciyiinta al-shabaab iyadoo mid kaloo saddexaadna gacanta lagu soo dhigay saddexdaa nin ee laba ka mida ah ku bakhtiyeen dagaalka midka saddexaadna lasoo qabtay waxay ka mid ahaayeen sharciyiin toban ah oo al-shabaab ku tiirsanaayeen marka la aado dhanka arrimaha diinta iyo sharciga islaamka waxaana allah fadligii ahayd in duulaanka dhabarjab aan la malaysan karin uu ku riday murtadiintii soo abaabulay qorshihii dhagarta ahaa ee lagu doonayay in lagu soo khaarijiyo sheekh cabdulqaadir muumin allah xifdiye kadib dagaalkii suuji ee kun afar boqol soddon iyo todobada hijriya waxaa isbedelay dhammaan wejigii dagaalka ay murtadiinta al-shabaab kaga hortagayeen nuurka khilaafada ee curdunku ku ahaa geeska afrika taa oo u saamaxday in mujaahidiinta ay fursad u helaan dhisidda saldhigyo adag oo ay ka samaysteen dhulka buuraleyda goolis taa oo noqon doonta insha allah dhulka laga furan doono dhammaan bariga afrika gaar ahaan soomaaliya waxaana ay mujaahidiinta fursadda kaga faa'iidaysteen bilaabidda camaliyaadkooda ka dhanka ah murtadiinta iyo walaalahooda saliibiyiinta ah taa oo ahayd cagsiga waxa ay samaynayeen murtadiinta al-shabaab kuwa uu dhammaan joojiyey dagaaladii ay kula jireen saliibiyiinta iyo murtadiinta iyagoo juhdigooda oo dhan isugu geeyey soo afjaridda nuurka khilaafada ee soomaaliya soo gaaray waxaana ay mujaahidiintu xilligaa isu diyaariyeen fursada degmada qandala qandala waa degmo qadiimi ah taa oo dhacda waqooyi bari soomaaliya waxayna kaabiga ku haysaa gacanka cadan waxaana ku hareereysan buurileyda calmiskaad ee aadka u dhaadheer horeyna xilligii gumaystaha waxaa gacanta ku henjiray gaaladii talyaaniga waxaana ay qandalo xiriiro darisnimo iyo mid ehelba la leedahay dadka degan waddamada cumaan iyo yeman kuwa ay u dhexayso bad aan sidaa usii ballaarnayn sida aan horay barnaamijyadeennii baxay uga soo xusnayba waxa ay saliibiyiintu ka feejignaayeen inuu dhaqdhaqaaq jihaadiga ka soo agdhowaado dhulka xeebaha bari ee ka agdhowbiya maraykanka baabulmandab waxaana ay dhulka xeebaha ka aasaasay maleeshiyaad loo yaqaano ashaadala dirirka kuwa oo ilaaliya masaalixda maraykanka lana sheegay inay ka mid tahay shaqadooda ilaalinta xeebaha puntland iyo kahortegista wax loogu yeero burcadbadeedka laakiin shaqadooda ugu muhiimsan ayaa ah in mujaahidiinta ay ka ilaaliyaan dhulka xeebaha ah mujaahidiinta oo fashilinaya khudadaha gaalada iyo murtadiinta ayaa u qalab qaatay furashada degmada qandala iyo kaceyrinta murtadiintii halkaa joogtay waxaana mujaahidiinta u suuragalay inay qandalo gudaha u galaan bishii muxaram sannadii kun afar boqol soddon iyo siddeed hijiriya waxaana halkan doonaynaa inaan ugu caddeyno kuwa ay saxawaadka caqligooda ku ciyaareen maskaxdan ay ka qabsadeen kuwa oo xilli weliba la taagan in mujaahidiinta wilaayada soomaaliya ay yihiin keliya reerka uu ka soo jeeda sheekha loona aasaasay wilaayada soomaaliya masaalix qabiil ku dhisan laakiin miyaanan isweydiin mudnayn waxa uu sheekha ugu duulay qandala oo ahayd deegaan ay degan yihiin reerka uu isaga ka soo jeedo sidee macquul ku tahay in qof doonaya masaalixda reerkiisa uu ku duulo dhulka ay degaan reerkiisa taa oo sababtay burbur ka dhashay duqaymihii gaalada iyo murtadiinta iyo barakac ka dhashay dagaaladii ay mujaahidiintu halkaa kula galeen gaalada mataa ayaa ah maslaxadda qabiil aan dhulkiisa u doonayn dagaal iyo barakac waxaana allah fadligiis ah in mujaahidiintu ay ka hufan yihiin been abuuradaasi iyagoo muuqaaladooda ku soo bandhigay shuhaadadii wilaayada kuwa oo ka soo wada jeeday qabaa'ilka soomaaliya oo dhan sida isdaarkii la magacbaxay rijaalun sadaq barsaaqu iyo isdaarkii kale oo la magacbaxay la bunidaa qaybtiisa saddexaad ka oo aan ku daawanay dhammaan muhaajiriinta isaga kala yimid dhulka bariga afrika aan u soo laabanay qandale marka ay mujaahidiintu qabsadeen iyo soo dhoweyntii diiraneed ee ay kala kulmeen dadka deegaanka waxa uu arrinka carageliyey saliibiyiinta iyo walaalahooda murtadiinta ah iyo sidoo kale yuhuudda jihaadka waa saxawaadka soomaaliya ee kuwa oo xilligaa faafinayay in mujaahidiinta khilaafada soomaaliya ay baaba'een sheekh cabduqaadir muuminna oo goordhow ku soo laaban doono saxawaadka laakiin filiwaa ayay ku noqotay furashada qandala taa oo bannaanka soo dhigtay sida ay murtadiinta al-shabaab u qabatimeen beenta ilaa ay agtooda ka noqotay caado aan laiska jari karin kadib markii ay faafisay wakaaladda axmaaq muuqaal gaaban oo tusinaya mujaahidiinta khilaafada oo gudaha u galaya degmada qandala iyo soo dhoweyntii qaar ka mid ah eheladii deegaanka waxay bilaabeen idaacadaha iyo telefishinada hoostaga murtadiinta iyo saliibiyiinta faafinta dacaayada raqiisa kuwa u dhahaya in mujaahidiintii qabsaday deegaanka ay layn doonaan dhammaan dadka muslimiinta ah qoortan ay ka jari doonaan waxaana sii kordhay cabsida dadka deegaanka kadib markii ay soo dhowaadeen maraakiib dagaal oo ay lahaayeen maraykanka kuwa oo soo gaaray xeebta dhow ee degmada qandala iyagoo sidoo kale soo kiciyey dhammaan noocyada dagaal ee diyaaradahooda kuwa uu ku daafa wareegayay degmada qandala iyo dhulalka ay mujaahidiintu xilliga ka telinayeen laakiin mujaahidiinta oo aan u aabayeelayn gulufka colaadeed ee ay wadaan gaalada ayaa u istaagay dhaqangelinta shareecada islaamka taas oo ah hadafka ay mujaahidiintu u dagaalamayaan laakiin maraykanka ayaa inta ay ka telinayeen mujaahidiinta deegaanka waxa uu dedejiyey diyaarinta ciidamo aad u fara badan kuwa oo u badnaa maleeshiyad laga soo aruuriyey reerka uu ka dhashay sheekh cabdulqaadir muumin si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta waxaana ay taageero dhulka iyo mid cirka iyo baddaba ka helayeen maraykanka oo xilligaa doonayay in mujaahidiinta laga saaro deegaanada ay soo galeen oo ay ugu horrayso qandala karaa dhegeystayaal halka haynoo joogto qaybtii shan iyo tobanaad ee taxaniya mathaabir waa inoo qaybta lix iyo tobanaad isbuucayna soo aadan hadduu allah ogolaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وجئت أحمل تذكارا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتلق بغداد يا شامة للمجد خالدة بيني وبينك حب ليس يختلق أهديك قصة شعر عنك أكتبها على الفؤاد إذا لم يكفيها الورق فلا تغاري فإن القلب أصيده على هواك وقلبي ليس يخترق على dhegeystayaal waxaad dhegeysateen qaybtii shan iyo tobnaad ee taxniima thaabir ku soo dhowaada xubintii falanqaynta toddobaadka idaacadda islaamiga la jiriteen waxaa xubinta oo xiise gaar ah la isbuucan igala qayb qaadan doona walaalkan cabsitaar barnaamijka waxaa ku qaadaa dhigi doonaa weerarada sii kordhaya wilaayada ciraaq waxaa istuudiyaha igula sugan walaalkan cabsitaar bal aan ka codsad inuu warbixin kooban naga siiyo wilaayada ciraaq ciraaq ama dhulka labada webi waa dhul uu allah ugu deeqay nimcooyin fara badan oo ay ugu weyn tahay in uu halkaa saldhig kaga dhigay towxiidka iyo jihaadka kadib burburkii dowladdii bacdiga ahayd ee uu hogaaminayay murtadkii lagu magacaabi jiray sadaam xuseen iyo soo gelistii maraykanka iyo xulafadiisa ay soo cagadhigeen dhulka daahirka ee ciraaq waxaa qarxay dagaal aan xuduud lahayn ka oo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo quwadihii saliibiyiinta ee dullaanka ku ahaa dhulka muslimka ee ciraaq sheekh abuu muscab azarqawi oo sidoo kale lagu naanayso amiirka istishaadiyiinta ayaa calanka u siiday gulufkii dagaalka ee lagu dhiig bixinayay maraykanka iyo xulafadiisa waxaana dhulka ciraaq xasuus ugu filan inuu martigeliyey laba ka mida malaaximtii taariikhda galay taa oo baal dahab ka gashay taariikhda muslimiinta sidoo kalena baalmadow u gashay ummadaha saliibka ee ay hoggaanka u tahay dowladda saliibiyada maraykanka waana macrakadii falluujadii koowaad iyo falluujadii labaad wuxuu wakhtiga isguraba waayahana ay isbeddelaan waxaa ciraaq uu allah ku manaystay dowlad islaami ah taa oo loo aqoon jiray dowladda ciraaq ee islaamiga ah waxaana hoggaanka u siday sheekh abuu cumar albaqdaadi taqabalahu allah kaa oo markii uu shahiiday ka gadaal raayada la wareegay sheekhii shahiiday ee abuubakar albakdaadi waxaana uu sheekha xil weyn iska saaray horinta dagaalka ay bilaabeen culimmadii isaga ka horraysay waxaana uu sheekha karkariyey dhammaan gaalada iyo mushrikiinta raafidada ah waxaana xilligii uu maraykanka si sandulle ah kaga baxay dhulka ciraaq taa oo fursad dahabiya ah u siisay in mujaahidiinta ay iska burbursadaan maleeshiyaadka taagta daran ee uu maraykanka xilligaa kaga cararay dhulka ciraaq waxaana xilligaa mujaahidiinta u bilowday furashada inta badan dhulka ay degaan ahlu sunnaha ciraaq ayna dhammaan gacanta ku dhigaan inta badan gobolaha alambaar salaaxuddiin naynawa kirkuug ilaa ay ka soo gaareen daafaha magaalada baqhdaad taa oo mar kale baqdin weyn ku abuurtay maraykankii sida fulaynimada ahaa kaga cararay dhulkaasi waxaana kadib ku dhawaaqistii soo celinta khilaafada aasaasmay isbahaysi saliibi ah kaa oo ay ku kulmeen ku dhowaad siddeetan wadan si ay uga hortagaan khatarta kaga imaan karta mujaahidiinta xilliga xukumayay inta badan dhulka ciraaq iyo suuriya waxaana duqaymo arxandarra ah oo ay wadeen ku dhowaad saddex sano oo xidhiir ah iyo taageero aan xad lahayn oo ay siinayeen dhammaan raafidada isaga kala timid dalalka iiraan afghanistaan lubnaan iyo raafidadii dowladii ciraaq ee uu holaca mujaahidiinta jilciyey ay dib ugu sahashay in ay qabsadaan dhulalkii ay mujaahidiintu sharciga allah ku xukumayeen laakiin hardanka xaqa iyo baatilka u dhexeeya kuma uusan hakanin qabsashada ay gaaladu qabsadeen dhulkii mujaahidiinta laakiin waxaa dib mar kale u qarxay dagaal darsi cusub loogu dhigayo gaalada xoogga ku haysta dhulka ahlusunnada ee dalkaasi ciraaq dhiigbaxa gaalada iyo burburka hantidooda ayaa joogto ka noqday dhammaan daafaha wilaayada ciraaq howlgallo u badan qaraxyo weeraro toos ah khaarijinta xubnaha muhiimka u ah cadowga xoogugal saldhigyada cadowga iyo baabuurta sharafka ee ah ay kaxaynayaan muwaxidiinta adduunyadan liidata ka doortay hoos ahaanshiyaha carshiga raxmaanka oo weji kale u yeelay dagaalka ka holcaya dhulka ciraaq dhowr isbuuco ka hor ayay ahayd markii uu walaac xooggan muujinayay ku-xigeenka xoogeeya qaramada midoobay xilli uu ka qayb qaadanayay shirka sannadlaha ah ee ay qabsadaan waxa loogu yeero golaha ammaanka ayuu ku sheegay in howlgallada sii siyaadaya ee ay mujaahidiintu ka hurinayaan dhulka ciraaq uu sabab u yahay korarka dagaalyahanada dowladda ay ku sugan dhulka ciraaq waxaana uu gaalkan sheegay in mujaahidiinta ka dagaalamaya ciraaq ay gaarayaan in ka badan toban kun waa sida uu hadalka u dhigaye taa oo ka dhigan khasaaraha dagaal ay gaaladu kula jirto mujaahidiinta kaa oo sii galaya sanadiisii siddeed iyo tobanaad sidoo kale wargeyska alnaba ayaa isbuuca ka horshaaciyey tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga ee dhammaan daafaha caalamka waxaana kaalinta koowaad ka muuqanayay hooyada jihaadka waa wilaayada ciraaqe taa oo isugeyntii howlgalladii ay fuliyeen sannadii kun afar boqol kow iyo afartankii hijiriyada gaatay laba kun boqol saddex iyo labaatan weerar taa oo dhalisay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo kor u dhaaftay afar kun iyo afar boqol waxayna ka dhigan tahay in ciraaq ay ku soo laabatay mid ka xoog badan ciraaqdii sannadii kun afar boqol soddon iyo siddeeddii ugu dambaynna isbuucii ina soo dhaafay waxaa iskudarka howlgallada wilaayada ciraaq uu noqday ka ugu sarreeyey howlgallada wilaayaadka ee dowladda isagoo gaaray konton iyo siddeed howlgal kuwa oo ay dhimasho iyo dhaawacba ku noqdeen ku dhowaad boqol iyo labaatan ka mid a ah ciidamada raafidada iyo kuwa murtadiinta dalka caraaq sidoo kale mujaahidiinta ayaa burburiyey soddon ka mid ah gaadiidka dagaal ee ay lahaayeen murtadiinta waxaana allah weydiisanaynaa in uu mujaahidiinta u furo quluubta muslimiinta iyo qusuurta mushrikiinta يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور هذا ما سنتا ولا كان عبد ستار haatanna dhegeystayaal aynu jaleecna aaraada dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ee nasiib ku helay inaan aqrino fariintiisa waxauu leeyahay bahda ala jirteen aad baa idiin salaamayaa annaan waxaan ku leenahay waan kaa qaadnay sanaan kadib haddaan qodobka gudaha u galo waxa uu leeyahay waa gogoldhac cusub iyo tusaalayaal inoo muujinaya tamadudka dowladda khilaafada iyo dhibaatada ay u marayaan kobcinta khilaafada ilaahay ha garabsiiyo cadowgoodana ha jebiyo amaa walaalahan jihaadka ka fadhiya oo dhan waxaan leenahay wallaahi ciidanka khilaafada naa'ib idinkama ahan diintuna waa inaga wada dhexaysaa ee aynu difaacano aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha labaad waxa ay magaceeda kusoo gaabisay caaisha waxaay leedahay waxaan salaamaya bahda warbaahinta islaamiga alhijrateyn haddii aan qodobka u gudagalo ciraaq waxaa ka soo muuqanaya iftiinkii nasriga allah waxaan weydiisanaynaa inuu mujaahidiinta usoo dejiyo nasriga meel weliba ay joogaan inagan waxaan u duceynaynaa dhammaan mujaahidiinta meel walba ay joogaan hadda ay u mahadsan tahay gabadhaasi ugu dambayna walaalkan waxa uu leeyahay magacii abu xamsa waxa uu leeyahay walaalayaal dadaalkiina iyo juhdigiina ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiyo intaa kadib haddaan fikrigai ka dhiibto askarta khilaafada waxay isbuucan qaadeen weeraro culus oo ay ku qaadeen gaalada iyo murtadiinta iyo mushrikiinta raafidada ah arrinka wuxuu ku tusinayaa in allah fadligiisa awooddooda ay sii siyaadayso ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu makaniyo dhulka muslimiinta oo dhan ayna ka xoreeyaan gaalada iyo murtadiinta caalamka dhanna ay furtaan خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر walaalayaal haatan waxaynu isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaynu idinku wareejin doonaa dhanka istuudiga koowaad ee idaacadda iyo walaalkan daacad oo inoo sii daaya xubintii goosgooska culimmada jihaadka tani intaynu barnaamij midkaan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu alla ogolaado waxaynu kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا تاركا دنيا الهوى إن الله تبارك وتعالى يفتح على هذه الأمة في سنة ما لا يفتحه على غيرها في سنين بل قرون فقد استطاعوا في خمس وعشرين سنة فقط أن يقضوا على أعظم امبراطوريتين عرفهما التاريخ وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله فأطفأوا نار المجوس للأبد وأرغموا أنف الصليب بأحقر عدة وأقل عدد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حسين عن أبي وائل قال جاء سعد بن أبي وقاص حتى نزل القادسية ومعه الناس قال فما أدري لعلنا ألا نزيد على سبعة آلاف أو ثمانية آلاف بين ذلك والمشركون ستون ألفا أو نحو ذلك معهم الفيول فلما نزلوا قالوا لنرجعوا فإنا لا نرى لكم عددا ولا نرى لكم قوة ولا سلاحا فارجعوه قال قلنا ما نحن براجعين قال وجعلوا يضحكون بنبلنا ويقولون دوك دوك يشبهونها بالمغازل نعم أمتي أولئك الحفاة العراة رعاء الشاء الذين لم يكونوا يعرفون معروفا من منكر ولا حقا من باطل ملأوا الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وملك الدنيا قرونا ولم يكن ذلك عن قوة منهم ولا كثرة ولا رجاحة عقل كلا إنما كان ذلك بإيمانهم بالله تبارك وتعالى واتباعهم هدي رسوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زلت خير أمة ولا زالت لك العزة ولتعودن لك السيادة وإن إله هذه الأمة بالأمس هو إلهها اليوم هل حقا قد رحل من كان لي خير خل قلبي ما عاد احتمل ما عاد احتمل زاد في الألم ارتحل الصحاب فركون الدنا والدموع سكا شوقكم ملا الفؤاد حن للراحلين حزننا في ازدياد في مضي السنين شوقكم ملأ الفؤاد